yaroo axaadiistu ay ku dartay saddex aayadood baa faraaidka axkaamta dhaxalka lagu sheegay oo saddexdaba suuratu nisa laba waa xagga hore midii waa yuusiikum ullaahu midna waa aayadda ku xigtee walakum nisfu maa taraka aswaajukum aayadna waa aayadda suuradda u dambaysa yastaftuunaka aayadda ugu dambaysa wey saddexda aayadood say axkaamulfaraaid u faahfaahiyeen ayuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markii uu lahaa ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaari qof walbo xaqi uu lahaa allah baa siiyey cid kale looma tala saaran ha ku ijtihaadana lama dhihin kitaabu lfaraaid masalada hanta labaadee inaad fahamta muhimkaa ah waxaa weeye cilmu lfaraaid maado asaasi uu u baahan yahay baa jira inaad barato waa qofku in xisaabta wax uga bilaaban yahay weliba waxoogay fiican uga bilaaban yahay ayuu maadada kitaabu kitaabuulfaraa'id ku baran karaa dee xoolo la dhexlayo oo la qaybinayo oo jajab gelayo oo la ysku celinayo oo la kala qaadayo oo la kala jarayo laga yaabo qayb markii la bixiyo dibin in celiyo mar kale la qaybiyo u baahan wey masaladii markay xisaab soo gashana ninkii maadada xisaabtu aan si fiican wax ugu bilownayn meel uu kaga hari saas darteed fuqahadeennii soomaalida ahayd maadaama mujtamaceenu iska badwi uu ahaa qofkuna isagoo xoolaha iska raacaya intuu qaasimi ka bilaabiya safiinaha la gaari jiray abwaabta xisaabta kusaas ku socabsan abwaabta kutubta fiqiga ugu adag bay ahaan jirtay markii tahaaro minhaajka ka soo bilowdo xisaab waxaa ah fasalka tahaaro ugu dambeeya ee abwaabulxaydna ugu dambeeya ilaa faslu ra'atka ra'at litiscin aqala alxaydi gabadh baa caado aragtay bisha shanteeday aragtay inteedeeday ka go'day toddobadeeday aragtay shan iyo tobankeeday aragtay intaasaa laga gooyey intaasaa laysu jaray bil walba intaasaa laysu isu geegeeyey isku dardarkiibaa cillad noqday marka masaladii masale xisaab bay noqotay baabka labaadee ee minhaajka ugu adag wuxuu noqday baabka matruukada la yidhaahdo qofkii arkaan aan islahayn oo googoosa ka taga ragcaddan rukni ka tegey ta kalaan ka tegey midna rukni ka tegey marka la yidhaahdo ragcaddii intii dambe ka saaroo ruknigii markuu soo gaaray mid dhammaystirantay intaa waa la iqeeyey intaa markii lagu daray isku celcelis intaasoo ragcadood baa soo harta oo saafiya inta kalena waxba kama jira ragcadaha laga rabaa masale xisaabay noqotay marka matruukana meel dhib badan bay noqotay baabulqiraaq marka la soo gaaray kitaabulbuyuuc masale la yidhahdaa mustariddana masale waxay noqotay xisaabeed mushkila iyaduna waa nin xoolo ku shaqaynayey raasumaalkii qaar laga ceshaday ribxii ha laga kabo la yihi la yihi nisbe iyo xisaab ha laga dhigo lacagtii uu ceshaday lacagtan lagu kabay marka la kala gooyo maxaa ribixa maxaa raasamaala iyadana masale xisaab bay noqotay saas darteed halkudhigu wuxuu ahaan jiray markaanu minaajka akrisan jiray ah, waxaa la yihi faqiih madaxa taagay oo waxaan aqaanaa yihi matruuka iyo mustanida alla hoos dhigaa oo macne baa la yihahda hadduu si fiican u macneeyo kitaabku waa yaqaan waxa labada masale midna ma adka laakiin waa masale xisaabeed dalkooda xisaabti ma garanayaan waxaa badnayd soomaalida manhaajka afarta rubuc iyo tawaabic baa la yihahdaa tawaabicdu waa intan dhaxoo ay faraa'idku ugu muhiimsan tahay manhaajka markii la yidhaahdo ho qofku afartan rubac buu dawray lagu yidhaahdo tawaabicdan ma akrisanin wey inta badan waa laga boodi jiray qof qof dhibaa la dhihi jiray hebel faraa'inkuu yaqaanaa waayo dadka jamhuurta iyo maydka sida loo badnaayey dad mujtamac iska xoola dhaqato baadiyaa la ahaaye faraa'id ma la yimid xisaabtu caadi maaha weliba nin xisaabta si fiican u yaqaana baaba-ul faraaid si fiican u baran kara oo xisaabtu marbay jacab geli markay labada xisaabood iyo suhuuca sunta iyo ru-uustii mar baa la isku dhufan isku dhufashadii mar baa tawaafuq iyo tadaahul bay geli oo dhufsanahay wadaagaan bay tegi jacab markay tagto nimaa weligiiba ku dariya ka goolla barin xisaab jacab iyo ku dhufa iyo xageebay dhufsanahay wadaagaan muxuu yahay iyo halkaa markay gaarto laba wadaad ba waxaa la yidhi faslu raad bay soo bixiyeen minhajka way fahmi waayeen xisaabtiiba isqabatiin waayeen markaas waay tiidie reerow baabkan waa adkaadee maxaa tala wuxuu wan aan ku weydiiyey horta adiga xayd miyuu kugu dhici markaasu i maya arna miyugu dhici maya isku laabil waraaqaa marka ninku ku dhici way u tahalaaye inaga naga laabil marka mas'aladan faraaidka xataa culimmadii hore rag waxaa jira buxuur ahaa funuunta cilmiga inta kala duwanna ay naadir tahay fanni ayna kutub ka qorin sida imaam jalaaludin siyuuti raximah llahu tacaala nin baxr oo u ahaa markii fiqhiyaadka iyo usuul fiqi iyo qawaacid fiqiya la yimaadana kutubtiisaa marjica xadiid iyo musطalax markii la tagana kutubtiisaa marjica lugada markii la tagana maqaamaadka siyuuti iyo ashbaah wanadaa'irkiisa naxwadi iyo hamcu iyo isagaa marjica tafsiiran iyo culuumtiisa haddii la yimaadana itqaanka iyo durarkiisa marjaca laakiin tarjamadiisa xusnulmuxaadara kitaabkiisa markuu kaga hadlaayey wuxuu yihi fannigan faraa'idka ah waxba kama qorin waxaanaga qori waayey buu yihi xisaabta kuma fiicni meeshaan nimaan xisaab ku ficnayn hadduu galana wuu ku dhuuxdaa dhoobuu galaa buui sababta baabulfaraa'id aan ah waxuga qori waayey cillad xisaabeed baa ihaysata buui marka wax la wada ogyahay bayd culimadu saa darteed mabaadiida xisaabta aasaaska ahna furuudan horaa lagu fahmaa markay tagto munaasakaad iyo kusuur markay tagtay iyo harqaa iyo xarqaa iyo baabkaa markay gaadhana oy xisaabtii inkisaar iyo jajab yimaadana mabaadi xisaab intii la iskala tago baa meel hoose la isula dhaadhaca de meesha cashirka waxaan intaa uleeyahay mabaadideeda kuma akriyi doono de qawaacid xisaab halkan ku dhigi mayne nin walow intaad ka fahamto waxay noqon doontaa hadda intaad xisaabta aada uga taqaanaa saamayn badan fahamkaa ku yeelan doonto masalada kale muhimka ah, baabulfaraa'id markaad marayso inaad ogaato waxaa weeye faraa'idku marka taqsiimadiisa laga hadlayo marka hore waa laba qaybood dadka wax dhexlaya marka laga hadlayo dad wax go-an leh iyo dad wax soo hadhalay dadka dhaxal xaqa u leh asxaabu lfuruud iyo casabaad bay u qaybsamaan qayb saddexaad baa jiri karto dulwajhayn la yidhaahdo dhinacna casabo ka ah dhinacna asxaabu lfuruud ka ah oo siday soomaalidu tukaha ku sheegi jireen ay yihi intaanu yarahayna waa hilibka si wax qaybi la yidhi hilibka raashin cuntada badarka iyo intaan u weynahayna midhaha haddaaqaan buu yihi intaan ugu yarahayna hilibkaa cunaan awowga ninka la yidhaahdo iyo aabbaha nimanka la yidhaahdo xaggana way daaqaan asxaabulfuruudkana mar bay ku jiraan marna casabay noqdaan marna intay meesha soo istaagaan bay kan u khayr badan doortaan gaar ahaan awow xaaladda saddexaad laakiin markii la yidhaahdo labaha loo qaybiyo furuud muqadara dad leh iyo dad casabaad ay noqonayaan markii la yidhaahdo xoolihii la dhexlay ha la qaybiyana laba midun bay noqotaa inay wax qaybsamayn noqoto iyo inay qaybsami weydo isku celcelis u baahato iskucelcelis markay u baahato weya markay xisaabta hoos ugu degiye ay yaraha dhib badnaan dhinac kale marka laga eego dadku say isu dhexlayaan dadkii dhaxalka lahaa inay kala horeeyaan dhimashada iyo inay mar wada dhintaanna masalo kala wey oo hadday hal mar wada dhintaan see la yeeli yaa dhaxli kan maa dhaxli kan maa dhaxli kan maa dhaxli masaa'ilkaas oo dhan masaa'ilka si koob kooban taabanayo laakiin hal masalaa ka horeysa into dhan intaan xoolaha la qaybsanaya la gaadhin horta xuquuqda ka horeysa waa in la bixiya xuquuq baa ka horeysa xoolaha la qaybsanayo yubda-u waa laga bilaabaa min tarikati lmayiti meydku wuxuu ka tegey hanti iyo xoolihii uu ka tegey waxaa lagu bilaabaa bimu'nati tajhiizihi kharashka qabanqaabada iyo duugtiisa kharashka duugtiisa iyo diyaarinta mu'nati tajhiizihi kharashka diyaarintiisa iyo wadafnihi askiisa ko waxaa laga bilaabi kharashka qofkan qabanqaabadii iyo diyaarintii hadday dhaqitaan noqoto hadday kafan noqoto hadday gaadiid lagu qaadan noqoto intii baa la diyaarin intaa marka la dhameeyo iyo kadibna aaskiisii iyo xabaalqodkiisii baa la geynayaa sharcigu wuxuu ku talagelayaa inay dhici karto wax walba lacag inuu noqdo oo dhaqitaankii lacag noqdo kafankii caadi lacag weeye qabrigiina uu lacag noqdo bay fuqahadeenu xilligaa ka hadleen hadda innaga tii baa ina haysata soo ma dhaqitaankii meelaha lagu dhaqaayo mararka qaarkood lacag baa la yska qaadaa marka la dhaqayo saabuun baa lasoo gadi biyaa lasoo gadi waxyaaba gacmo la gashadaa lasoo gadi kharashaad baa baxaya dadkii hawsha qabanayay gaadiid qaado iyo daabul inay u baahdaan baa laga yaabaa marka munati tajhiizihii baa lagu bilaabi kharashka qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisa iyo wadafnihi aaskiis kharashka ku baxaya waa hadday kharash u baahato kharashkaasaa laga goyn xoolihiisa haddii laada cid ku tabarucda ama kharashkii bixisana de alxamdulilahi wey qabla duyuuni dayn intaan la bixinin iyo walwasaayaa bardaaran intaan labi la bixinin iyo walidka dhaxal intaan la qaybsanba dayn iyo dardaaran iyo dhaxal way dambaynayaan horta duugtiisi iyo kharashkeedaa laga bixinaya waa ko hal xaala xaaladaa laga soo reebiyo duugtiisa marbaa wax ka horeeyaa jira ilaa an yatacallaqa inay la xidhiirto bicayni tarikati xoolaha uu ka tegay cayntoodi iyo laftooda ama qaar ka mida xaqun xaq gaara inuu ku xidhiiro maahan ka zakaati zakada warahni rahankii iyo curaadii iyo waljaani addoonkii waxgeystay iyo walmabiici alaabtii lasoo iibsaday idaa maata lmushtari hadduu dhinto muflisan isagoo cayrtoobay fa ina xuquuqa haaulaa'i kuwa xaqa ay leeyihiinba tuqadamu laga hormarinayaa calaa mu'nati tajhiizi waddafni kharashka qabanqaabada iyo diyaarinta iyo duugta kaasaa ka horeynaya marka haddii qofkii caynta maalka maxaa ku tacalluqa afar xaaladood bu inoo sheegay ta koowaad azakaatu wey calaa madhab shaaficiya mas'alada su-aasha fuqahada taagan baa waxay ahayd zakadu ma qofkay ku waajibtaa mise maalkay ku waajibtaa shaaficiyada iyo jamhuurtu waxay qabaan maalkay ku waajibtaa walidaalika bay ku waajibtay maalu sabiyi wاlmajnuuni qolana waxay qabaan axnaafta iyo lamida zakadu qofkay ku waajibtaa saa darteed sabi iyo majnuun mukalafba maaha maalkoodana zaka lagama rabo halkaasaa la isku haystay shaaficiyadiiyo maadaama ay qabeen maalkay ku waajibtaa cidda maal kale mukalaf miyaa mise ma ahana la eegi maayo de maalkan cayntiisaa zaka lagu leeyahay xaqullaahi ah. horta intaan isaga kharashka la gaarin zakadii waa in laga bixiyaa warahni raanteeda aad dhigtay meesheed curaaq ee damaanadda lagaaga haystay damaanaddu waxay ahayd macnaheeda haddaan bixin waayo xoolahan xaqaayga ka goosatay ninkaa xaqiisi waa inuu goostaa waljaani addoonkii dembiga geystay addoon hadduu wax dilo baabuljinaayaad bay inoogu iman doontaa masalada shaaficiyadu ay qabaan ee masaladan ay ku salaysan tahay waxaa weeye addoonka jinaayaadkiisa isagaa lagu leeyahay sayidkiisa laguma laha isaga dimadiisaa lagu leeyahay inta uu addoonka yahayna ma laga dalban karaa qawlaani qolaa waxay yidhaahdeen lagama dalban karo yutbacu bihi bacda alcisqi haddii la xoreeyo markaasaa farqa ku dhegi laakiin isagaas ku leedahay saydka kumali haddii aan idhaano haddaba addoonka dimadiisaa lagu leeyahay janaayaadkuu geysto oo ninkii uu dhinto kana taga addoon uu leeyahay oo jinaayo galay oo kharashkii loo baahday in loo iibiyo dee marka hore dimadiisa baa lagu leeyahay iyo cayntiisa xaq lagu leeyahay xaqii baa laga guda xaqii marka laga guda wixii usoo hara baa munatu tajiiziya lala aadi wاlmadiixi idaa maata mushtari mushtari muflisan baabu tafliisi baan kusoo soo marnayo nin hadduu xoola kaa gato kadibna caydhoodo isagoon waxba ku siin xoolaha mida joogaan dadka adaa ugu xaq badan inaad dhab siisato aad tiraad igama gubato xoolahaygaan qaadanaya ninkii isagoo muflisa haddii uu dhintay ninna cayntiisii arkay waxna aan la siin isagaa la hormarin waxaaga qaadaa la leehay intaa wixii aan ahayn aaska iyo qabanqaabadiisa kharashkooda aan la hormarin ayib qofkii haddii la qabanqaabiyo la aaso xuquuqdii caynta maalka lagu lahaana la bixiyo maxaa xigaya uma bacda daalika intaa kadib tuqdaa duyuunuhu deymihiisii baa la bixin uma tunafadu waxaa ka dambeeyoo la fulin wasaayaahu dardaarankiisa waxaa xiga daynta dardaarankaa ku xiga dayntaa soo horeysa waayo ilahi subxaana watacaala markii uu ka hadlaya dhaxalka wuxuu yihi min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin sideedaba dhaxalkaa waxaa la qaybsanayaa dardaarankii iyo dayntii marka la guda kadib labadaasi inay dhaxalka ka horeeyaan halkaasaad ka garatay waxaa labadood wasiyo ku soo martay in sulusulmaal loo saari wasiyada inta kalena dhaxal iyo waxyaabaha kale ay geli wasiyada iyo daynta yaa horeeya waxaa horeeya dayntaa horeysa walidaalika baa nabiga laga wariyey sala اla alay slam cali iyo kayrkiiba alaa ina adayna qabla alwasiya dayntaa ka horaysa dardaaranka sidaasaa nabiga laga soo gaarnay bay yidhaahdeen wej kalena waa lagaga hormarinoo wasiyadana waa qurba dayntuna waa xaqu naasi iyo aadamaha xaqa aadamuhuna wuxuu ku salaysan yahay qabsasho iyo isku dhegdheg iyo isxagxagasho xaqa rabbina musaamaxa iyo cafi buu ku salaysan yahay uma tuqsamu kadib baa la qaybin tarikatuhu xoolihii uu ka tegey bayna warasatihi dadka dhaxlaya dhexdii baa loo qaybinaya dadka dhaxlaya baa loo qaybin kadib dadka dhexlaya waa ayo hore rag iyo dumar buu qaybiyey laakiin intaadan gelin qaacido fii baabil irsi ah aan ku siiyo qaacidada markii la sheegaya dad aabbo adeer hooyo walaal abti ilaa adeer marka la sheegayo nisbadan calaaqada qaraabtinimada ee la sheegayo waxay ka dhaxaysaa qofkan iyo meydka wixii ka dhexeeye wey haddii aabba lagu yidhaahdo qofkii dhintay aabihii wey haddii ilmo lagu yidhaahdo qofkii dhintay ilmihiisii wey haddii hooye la yidhaahdo waa qofka dhintay hooyadii awowii ayay qofka dhintay wuxuu ahaa wey qof walba wasfiga qaraabtinimo ee la siinayo waa tii ka dhaxaysay isu ahaayeen ama u ahaa qofka dhintay aabbaha la sheegi waaya markaa dhihin baabulfaraad markaa joogto aabbaha waayo kaa dhintay walaalkuna muxuu ahaa ka dhintay walaalkii hooye maxay ka dhintay hooyadii xaas maxay ahayd ninka dhintay xaaskiisa islaamtan maxay ahayd ninkan muxuu ahaa zawj muxuu ahaa naagta dhimatay haddaad zawj maqasho zawjaa dhimatay haddaad zawji xaas maqashana nin baa dhintay haddaad aabbo maqasho ilmaa dhintay haddaad ilmo maqashana aabbaa dhintay walaal haddaad maqasho walaalkii baa dhintay wahaakada dadkan nisbada qaraabada la sheegayo ama calaaqada la sheegayo waa qofkan wax dhaxlaya iyo qofkii dhintay waxaa ka dhexeeya saas darteed walwarisuun inta dhaxlayo min arijaali rag casharatun toban ba ah sideedaba rag qof dhintay tobankaa unbaa dhexalkiisa wax ku yeelan karta way wada yeelanayaan maaha oo iyagu tobanku markay isu yimaadaan qaar baa ay ka bixi oo baabulxajbi baa inoo iman doona insha allahu tacaala laakiin inta dhaxalka uu yeelan karta tobankaa mid kamida waa inuu noqdaa manaa tobankaa boos waa inuu ka joogaa qofkii dhintay miduu ka mida alibnu inuu meydka ilmihiisii yahay wabnuhu ilmaha meydka miduu sii dhalay inuu yahay wiilkiisii wiil meydku dhalay rag kaliyaan tirinaynaaye iyo wiilkiisu wiiluu dhalay wain safala haba hooseeye kuwa awow u ahaa kuwa awow aabboo labaad u ahaa kuwa awow aabboo saddexaad u ahaa haddii ilaahay cimrigaana siiyo wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen bishari abtirtu inay isaga marayso rag isa sii dhalan yihiin ilan rag keliyaa la tirinaya halkan hadde baabkaasi alfarcu lwaari baa hadhow rag iyo dumar la isku dhihi doonaa walabu aabbaha iyo wa abuuhu aabbaha aabbihii weyn calaa haba koreeye aabba iyo awow awowhoyo ma aha awow aabbo aabbaha kale awowgii intii abtirkaagu maraye kora way wain calaa haba sareeyo saddex afar awowba ha noqdaan walaku walaal maydka walaalkii shaqiiqan ha noqda hadduu doonayo aabbiyo hooyaba mid la wadaaga kaasaa shaqiiq la yidhahdaa aw liabin ama aabbo keliya mid ay wadaagaan ha noqdoo laba kala bahood yihiin aw liummin ama walaal hooyo keliya ay wadaagaan oo kala aabbayiin ha noqdo saddexdaa walaal baa la dhahaa walaalku marka waa saddex midaad labadaba wadaagtaan midaad aabbo wadaagtaan keliya midaad hooyo keliya wadaagtaan dhaxalkay wax ku leeyihin wabnu walaalkaa wiilkiisa maydka walaalkii wiilka uu dhala waxbu dhaxlaa laakiin waa walaalkee ashaqiiqi walaalkii aabihii hooyaba aada wadaagteen wiilkiisa aw liabin ama walaalkaa aabbo keliya wadaagtay wiilkiisa uu ku dhaxli laakiin walaalkaad hooyo keliya wadaagtay wiilkiisu dhaxal male dhaxalka wax kuma le waalcamu shaqiiqu adeerka oo shaqiiqoy aabbaha aabbihii hooyaba wadaageen aw liabin ama adeerkaa aabbo oy aabbaha aabbo keliya wadaageen iyo wabnuhumaa labadooda wiilba way dhexlayaan kan shaqiiqa wiilkuu dhalo kan liabuu ku dhalo adeer hooyo oo aabbaha iyo keliya wadaageen iyo wuxuu dhalay dhaxal wax kuma leh wazawju nin hadduu yahay xaaskiisa jooga xaaskiisu dhimatay iyo walmuctiqu ninka ninkii xoreeyey haddii wax ka xiga la waayo adoonaad xoraysay oo xoola ka dhintay wax kaa xigoo dhaxlana la waayey cidqiga iyo walahaa ku dhaxli tobankaas baa wax dhaxlaya tobankaa labo waa farac labana waa asal waa imise intaas afar wey afarna waa xawaashi maanaa kumana abtirsatid kumana abtirsadaan walaal iyo wuxuu walaal dhalay adeer iyo adeer wuxuu dhalay intaa waa qaraabi iyo nasab maxay isku yihin intaas labo midna xididnimaa isukii keentay iyo xilanimo baa isu keentay midna xorriyad baa isu keentay labadaasi xiriir ka baxsan dhalashaday ku yimaadeen waxna ku dhexleen inta kale waa dhalasho halkaa waxaa ka baxay kaad naas wada nuugteen iyo hooyadaa ma dhalin laakiin ridaaca ah, min aridaaci maxramnimadiiyo baabkaa maahane baabulmiraas waxba kuma laha waalwaarisaatu kuwa dhaxla oo min annisaa'i haweenka ahna sabcun toddoba wey haweenka toddobaa wax dhexsha albintu gabadhii u dhalay yaa dhalay maydkaa dhalay gabadhiisii way dhaxli wa bintulibni wiilkiisu gabadhuu dhalayna way dhaxli wain safala haba hooseeye wiilkaa wiilkiisa gabadhuu dhalayna labadaa xagga faracay ka yimaadeen walummu hooyadu way dhaxli waljaddatu ayeeyana way dhaxli ummulummi hooyadaa dhashay ayeeye aabbaa la diidan yahay waxaa laga hadlaya ayeeye aabba maaha waatayadu wa ummu labi aabbaha hooyadii iyadana waa jadda ayeeyadii waa ayey laakiin labaa soo gasha ayey hooyo iyo ayey aabbo labadaba way dhaxlayaan markay isu yimaadaan makaasay u kala adag yihiin baabulxajin u tegi doonaa waa in calad ayeeyadu ha sarraysa ayeeyo iyo hooyana waa asal afartaas laba farac iyo laba asala wey waaluktu walaal shaqiiqatan kaanat ha noqoto midaad aabbiyo hooyo wadaagteen aw liabin midaad aabbo keliya wadaagteen aw liummin midaad hooyo keliya wadaagteen gabadha walaashaa ana way ku dhaxli haddaad dhibato gabdhuhu walaalaha waxay dhaleenna maya adeerka eedadii garab socotayna maya wazawjatu iyo walmuctiqatu ninka dhexlaya xaaskiisa iyaduna way dhexla ninka qofkuu xoreeyey dhexlayey haweentuna qofkay xoraysay hadduu xoolo ka dhinta way dhexli intaasaa dhexal kale toddobadaas labadaasay ahayd wuxuu tirinayay ninkii lahaa saaxibu raxbiya alwaarisuuna min الrijaali caشhara asmaa'uhum macruufaة mushtahira alibnu wabnu libni mahma nazla wاlabu wاljaddu lahu wain calaa wاlأhu min أyi اljihaati kaana saddexdiiba qad anzla allahu bihi اqur'aana wabnu اlأkhi اlmudbi ilayhi biاlabi fafama qaala laysa bilmukadabi wاlcamu wabnu اlcami min abiihi fashkur lidi اliijaazi wالtanbiihi wالزawju wاlmuctiqu du lwalaa'i fajumlaة الذukuuri haulaa'i tobankaas le ragga wax dhexla toddobada haweenkaana uu tiriyo wاlwaariثaatu min الnisaaءi sabcu lam yucطi unsan gayrahuna sharcu bintun wa bintu bnin wa umu mushfiqa wa zawjaة wajadaة wamuctiqa wاlktu min ayi اljihaati kaanat fahaadihi ciddatuhuna baanat iyagana toddobadaa wey toddobada iyo markii laysku daro tobankii dadka miiraadka iska leh toddobiyo tobankaa sinfi wey toddobiyo tobankaa marka la isku celceliyo saddex iyo toban nasab iyo qaraabo wey wada dhalasho afarna labana zawjiye wey labana walaa iyo cidka wey intaasay isugu soo urureen dadkii dhaxalka lahaa hal mar ma wada dhexlaan oo hadday isu yimaadaan qaar baa qaarkii qaar ridda ka saara qaarna waxoogay way yar cunaqabateeyaan way ku yar ciriiriyaan wuxuu qaadan lahaa la-aantii xadbigii iyo labadiisa qaybood nuqsaanta iyo xirmaanta waa u tegi doonaa ayib su-aal baa halkaa soo haray suu ka jawaabayaa qaraabadii kale awe qaraabadii kale xagga aabba haddaad ka tiriso awey eedadii awey gabadhii in adeerta ahayd awey gabadhii eedda dhashaye in abtida ahayd awey kuwaad adeerka u ahayd aweyse kuwaad abtida u ahaydee walaashaa dhashay xagga hooyada eegoo abti awey habaryarta xaggee haadey waxay dhaleen ta awey kuwaasoo dhan dhaxalka waxba kuma laha miya masaladaasu ka hadlayo wuxuu yihi wa amaa dawi larxaami dadka raximka ayaan intaa ahayn wahum iyaga awlaadulbanaati gabdhahaagu caruurtay dhaleen wey ereewow hooyo u tahay ko wa awlaadu lakhawaati walaalahaa caruurtay gabdhaha walaalahaa caruurtay dhaleen wey eed u tahay wabanuuhunna wa banaatuhunna caruurtaas wixii ay sii dhaleen asiga adu too wiilal iyo gabdhaha wa banaatu likhwati wiilasha walaalaha ah gabdhihii ay dhaleen adeegana adeerka wahayd wa banaatu lacmaam adeerka adarada gabdhahay dhaleen ilma adeerta ahaydeen walcamu lilummi adeerkaa hooyo oo aabbaha hooyo keliya wadaagaan ay akhulabi liummihi aabbahaa walaalkii xagga hooye ah wa abulummi hooyadaa aabbaheed awowgaa hooyo waalkhaalu abtigii waalkhaalatu habaryartii waalcamatu eedadii camatu haddaad tidhahdaa iska jir waalcamatu waa ka fasixsan bay dhahaan waman adlaa bihim iyagaa ka ku soo dhawaaday uu abti dhalay ama eeddo dhashay ama habaryar dhashay falaa yariuuna ma dhaxlaan cindanaa agtayada shaaficiye haddaan nahay biariiqi asaalati asal ahaan iyagu waxuma dhaxlaan dhaxalka asal wax kuma leh oo masi asal ahaynoo u dhaxli karaan baa jirta ha waa sidee bal idaa fasada haddii uu fasaado unbay dhaxlayaan baytulmaali beytkii khasnadii caamka ahayd kamaa sayaadkii sida iman doonta wuxuu yihi qof hadduu dhinto xoolana ka tago intii dhexdaysee toddobiiyo tobanka ahaydna la waayo xoolihii xaggee la geyn baytulmaalka lagu shub haddaan baytulmaal jirin ama waxa meesha isugu yimid ee hantida dawladda hayaba ay niman qawlaysato burcada yihiin oon danba umad ugu qabanaynin oo oo yukadabu wayu'tamanu fiihina alkhaa'inu la yidhaahdo hadday noqdaan see la yeeli de xoolahan dangu geli maayaan kuwa laguma aamini karo dad dhaxal lehna ma jira see la yeeli dawil arxaamkaa la siin kuwanaa ugu xigay siiyaa laleh ka mudan meesha ugu haboon ee la siiyo ugu mudan kuwan wey waxaa dhici karta dad dhaxallaa jooga oo asxaabu lfuruuda waxoodii bay qaateen loo qadaray xoolaa soo haray casamaadkana ma joogaan oo qaata baytulmaalkiina waa fasaaday xaggeen la gey qawlaani maraddi baan samaynaynaa oo iyagii baan dib u celinaynaa faradka haddana siinaynaa mise dawil baa la siinaya fii bacdi aqwaali dawil la siinaya muxuu cindanaa u yihi axaadiid kalau tilmaamaya waxaa nabigeena ka sugan alayh salaatu wasalaam inuu yihi alkhaalu waariu man laa waaria lah yacqilu canhu wayariu abtigu qofkii wax dhexlan la waayey isagaa dhexlaya uuna magtiisa iyo caaqiladiina isagaa bixinaya isagaana dhexlaya maxaa kamid a ah? waladu zinihii baa kamid waladu zinaha aabba kuma abtirtada laakiin hooyadii dhashay yaa tol iyo qaraabo u ah abtiyadii wey ibn ukti lqawmi minhum dhamarka gabadh gabadhu wiil mahay dhasho hade reerkay ka dhalatay waa yahay macnan buu u noqon haddii reerkuu ka dhashay la yaqaan haddii laba waayana xisan wa macnan iyagu noqon iyaguu ku xugu yahay iyagaa caaqilana wuxuu khatar u dira loo doono iyagaana dhaxal dhaxalkiisa iyo xoolihiisana iyagaa yeelan oo maxay oo tani ma walahay ka xuntay walaba waa lagu dhaxlay laakiin dadkii kala la waayey walaaulcidqiba waa lagu dhaxlay kan dhalyadii maxaa loogu dhaxli waaye walidaalika alkhaalu waariu man laa waaria lahu yacqilu canhu wayariuhu waa xadiis saxiixa duruqdiisa marka la isu wa mawaanicu lirdi dadkaa waa dadkii dhaxalka lahaa ma loo diidi karaa dhaxalka iyagoo taagan haa saddex mid hadday ku dhacdo ama afar ay mid ku dhacdo uu midkood noqdo dhaxalka wax kuma leh wa mawaanicu lirfi dhaxalka waxaa qofka isagoo lahaan lahaa ka hor istaaga oo isagoo joogin laga soo qaado joogistiisiiy maqnaanshihiisiiy noloshiisiiy geeridiisuna dhaxalka isku mid tahay arbacatun afar xaaladood wey afartaa mid haddaad noqoto qofkaa dhaxalkiisa yeelan maysa ko alawalu kan hore alqatlu dil wey haddaad adiguba disho qofkii dhaxalkiisa yeelad mayse duqan madhaliiska ee adeerkaa ah ee xoolaha badan uu kaa dhimo waayey xoolaha si aad u dhaxashaad hal xabada ku dhejisay naf ku siisay khalad bay ahayd iga fakatay baa tihi wax kugu caddeeyana waa la waayey ma dishay haa haddaan lagu qisaasin oo khata gaf laga soo qaado dhaxalka mari sadan lidariica walidaalika nabiga xadiid markii la isu geeye xasana wuxuu leeyahay alqaatilu laa yalisu shayan waxba dhaxalka kuma laha waana qaacidadaas ay ku saleeyeen fuqahadeenu man istacjala shaya qabla awaanihi waqiba bixirmaanihi ninka hadduu dhinto dhaxalka yeelan lahaaye ariiqaan sharci ahayn baad dhaxalkii deg deg ugu raadisay jazahaagu waa lagaa qarin haddii kale ninkii waxooga yar haystaba waa la dili lahaa sida hadda isbitaalladeena ka dhacda halka si illegal ay uga dhacdaa wadamada qaarkoodna mowtu raxma waxaa la yidhaahdo waa qaanuun waa dawladaha ogol qofku hadduu yar ku yar raago xanuunka amaba intuu isbitaal gala xoolo badan leeyahay waxaa badan inuusan ka soo bixin gaar ahaan yurub taasoo kale faamiladiisu hadday og yihiin dhakhtarkii iyo reerkii unbaa waxoogay ishiisu jebin kan duwaa waa yeele hoosta irbad uga dhiibo baaladihi nab baa irbad laga siiy qarafkooba kallafayaaba qofki boqolaal baa lagu jiraa maalin sahal kasta iyo kumayaal baasaa lagu khaarijiyaa waddankeenana ma badna laakiin ki yada aan joogno marmar ay ka dhacdaa hadday dhakhtar iyo looyar iyo feer iyo ku heshiiyaan waa in in lagu cimri dedejiyo waa dhacdaa marar badan marka alqatlu dilkii wey kas iyo kama isku mid wey si toos iyo si dadban haddaad u disho way isku mid wey siba haddaad dilkiisa qayb uga noqoto dhaxalka xukumadi faman qatala qofkii dila muwarisahu qofkii dhaxal isdhaxli lahaa lam yariu dhaxli maayo sawaaun qatalahu bixaqin ha ku kalqisaas qofkuu idinka dilay duqa adeer kaa ahaa baa aabbahaa dilay qisaas baad ku yeelateen anaa dilan baa tidhi qaf goortaad ka siisay xoolihiisiina dhaxal anaa usoo hari lahaa raalli ah waa lagu leeyahy inaadan cafi lahayd baa laga yaabaayo waxaa dilka kugu sii xoojiyey xaq baad ulahaa tide aba xoogaygaana ad lahayd kanna xaq ku fuli xoolahadna xaq ku qaadan asilaadaha laga yaabaayo cumuumka nabigu alqaatilu laa yarisu shayan markuu yihi xaq iyo bigayri xaqin iyo kasiya kama ma kala qaadin wey cumuumka wax taksiisiyana ma jiro saasay leeyihin aw fi lxaddi ama xad ku dil xaddu zinuu galay dadkii rajmiyaad ku jirtay maxalka xukmay aw bigayrihi si aan xad iyo xaq midna hayn baan ku dishayo xaq daraa khaa'an kaana ha noqdo dilkaa kale geb iyo ka ma aw camdan ama kas ha noqdo mubaasharatan mida adigu toos u dishi kaana ha noqdo aw sababan ama sabab u noqo adigu ama toos u dil ama sabab u noqo sababtii maxaa kamida mila an yashada calayhi inuu ku markhaati furo bimaa yuujibu qisaasa qisaas wax waajibinaya ninkan qisaas baa loo haystay markhaatiyadii adaa ku furay xaddii ama qisaastii sabab baad ku dilkiisa xaddaa in lagu fuliyo waxaa dhici karta waxaad u markhaati furaysayba adi laftaadu dan kale inaad ku wadato dameera ku raraayeen ood xoolaha danaynaysa dhexli maysa aw xafara biran ceel buu qoday fawaqaca fiihi wuu ku dhacay hadda maanta waxaa lamida miinaad meel dhigtay gaari baa kula qarxay ban baad tuurtay faliir baa gaaray taa waad kii gacan tahay god baad qoday wuu ku dhacay sabab baad ku lahayd marba si dadban hadda xataa qayb uga noqotay dhaxalka madig walxaasilu murtidu waxaa weeye annahu laa yaritu inuusan dhexlaynin mataa kaana lahu markii uu sugnaado madkhalun meel uu ka soo galo fii qatlihi dilkiisa biayi ariiqin kaana dariiq iyo jid kastoo noqotaba dilkii hadduu meel un kaa galo dhaxankiisa waxba kuma waa kow ataani sababka labaad alkufru gaalnimo wey laba diimood baad kala haysataanba asxaabu diinayni ma isdhexlaan maya falaa yalidu muslimu dhaxli maayo min kaafirin gaal walaa kaafiruna dhaxli maayo min muslimin walaa saa darteed nabiga yih alayh salaam laa yariu lmuslimu lkaafira walaa lkaafiru lmuslima muslim gaal ma dhexlo gaalla muslim ma dhexlo xadiidka cumuumkiisaas weeye cala axiix waqiila waxaa laga soo reebi ninka muslimkaa ah ee qaraabadiisu dimiyiin ay yihiin hadday xoolo fiican ka tagaan uu dhaxli karaa alislaamu yaclu walaa yuclaa baan daliishanaynaa waxaa madhabka aad ugu dagaalamay ibnu taymiya ardigiisa ibnulqayim iyo rag kaloo lamida axkaamu ahlidimu aada ugu doodayaan ibnulqayim wuxuu leeyahay marxan gaaladan dhimanaysa qaraabada leeya xoolahooda haka qadinina laakiin cumuumka xadiidka daahirkiisii wax daliiloo taksiisiye ma hayo laakiin aaaar buu soo gurguurinaya raximah llahu tacaala gaaladii mustaxrayaan walaa yariu lkaafiru xarbiyu gaal xarbiga dhaxri maayo ilaa min alxarbiyi gaal xarbiga maahane wuxuu ku gaal dimia iyo gaal xarbiga wax muwaalaad oo ka dhaxayn kara ma jiro saas darteed isma dhaxlayaan laakiin daahirka xadiidku wax ayidaya masalada ma laha waa ama dimiyu gaalka muslimka ku dhex nool kow walmucaahadu kay heshiiska nabadda a ah ku kala nool yihiin iyagoo laba ummadood oo kala madax banaana ah mucaahad la yidhahda waalmustamanu ka magangeliyada ku joogee danintuu ka qabsada ka noqonaya fayatawaaratuuna way isdhexlayaan bacduhum min bacdin qaarkood kale waa isdhexlayaan iyagu oo gaal gaal u dhexlayaan wa in ikhtalafat milaluhum diimahooduu haba kala duwanaadaano kana yuhuud ha noqdo kana kristan ha noqdo kana waani ha noqde iyo wadaaruhum daartooda waa malmurtadu ninka gaaloobay bacda islaamin kadib falaa yarisu dhaxli maayo walaa yuuratu lana dhaxli maayo xoolihiisoo dhan waa baytulmaal haddii la qabto oo hanaaintay gelayaan isaguna waxba dhaxli maayo gaalna dhaxli maayo muslimna dhaxli maayo oo maxaa sababa de muslimna wuuba ka tego waa gaaloobay gaalnimadiisuna gaalnimo inuu wax ku dhaxlo oo loo ogol yahay inuu ku jira maaha gaaladan kale hadday jiziye bixiyaan gaalnimadoodaa loo day isaga laakiin ama soo islaan ama qoortaa lagu jari baa laleeyahay dad badan baa dhaxal guranayo inay noolaadaan baynan ahayn athaaliu ka saddexaad ariqu addoonnimo wey faraqiiqu addoonku laa yarisu walaa yuuras waxna ma dhaxlaan lamana dhaxlo wixii soo galadan sayidkiisaa leh isaguna maal maba yeelan kara adoo taagan oo aabbaha uu dhintay oo addoona waa xoolahii aabbaha rag kalun baaba qaybsanba adigu inaad dhibatay iyo inaad noosha isku mid wey waman bacduhu xurun qofkii qaarkii xor yahay qaarna addoon yahayna laa yarisu ma dhaxal laakiin yuurasu waa la dhexlaa bimaa jamacahu wuxuu kulmiyey bibacdihi xuri qaybtiisa xortaa wuxuu ku helo waa la waa laga dhexlaya isaga waxbaa laga dhexlayaa isaguna ma dhexli karo intaas markuu kusoo weriyey saddexdaas waa saddexda mashhuurka ah ee baabumawanic ilirti lagu sheego waxaan filaya moodaya saaxib raxmi uu dhihi jiray wayamnacu shaksa min almiraati waaxidatun min cilalin talaati riqun wa qatlun waاkhtilaafu diini fafan falaysa shaku kalyaqiini saddexdaas kusoo weriye abyaadaasoo kale qofku inuu xifdiyo way fiicanta alraabicu ka afraad istibhaamu waqti lmowti geerida xilligeedii hadday mugdi gasho oo labadan qof kii hor dhintay la garan waayo faidaa maata mutawaarisaani laba isdhexlaysay hadday dhintaan bigaraqin biyo duufaano ah qarqiyey aw taxta hadmin guri baa ku wada dumay ama dab baa wada qabsaday walam yuclam isaabiqu kii hor geeriyoodayna aan la ogeyn oo minhumaa labadoodii ka mida ah, lam yarid axaduhumaa midkood dhaxali maayo alaakharaka kale masaladaas baabulharqa walxarqa bay ku sheegaan dadka biyaha iyo masaa'ibka caamkaa ku wada dhintay ee la garanisay u kala horeeyeen walidaalika saaxib raxdiya wuuu dhihi wuxuu dhihi jiray aqalka baabka markuu marayo wain yamut qowm bihadmin aw harab aw xaadiثin cama ljamiica kalxarab walam yakun yuclamu xaalu saabiqi falaa tuwarif zaahiqa min zaahiqi wacuddahum kaanahum ajaanibu fahakada alqowl sadiid الsaa'ib dadaan waxba iska gelin oo uu ka soo qaata laba walaalay ahaayeen nin waxaa laga yaabaa caruur iyo waxbuu ka tagoo sii dhaxli lahaayo xoolihiisu meel bay aadi lahaayeen laakiin midkooda hor dhinteen lama oga shir baabuur bay ku dhinteen meydkoodiin baa loogu yimi diyaarad baa la dhacday marka baa la degay duufaa duufaan wada qaaday hadduu dadkii waa wada dhinteen xabad baa ku dhaaba dhacday kii hor dhintayna lama oga kan ma kanaad dhexeshiisaa kanna ma kanaad dhexeshiisaa wacufalaatu warif zaahiqan min zaahiqin mid dhinta midda dhexeshiina wey maxaan sameeyaa wacuddahum kaanahum ajaanib dadaan waxba isdhexlaynin un ka soo qaad xaaladda afraad mawaaniculilfi kuma daraane baabkaasun bay ku daraan isaga laakiin baabkan hadduu kusoo daray laa bas faslu fasalkan wuxuu kaga hadlayaa mualifku fii miiraafi ahli lfuruudi waxaynu soo niri dadka wax dhexlaya toddobiyo tobankii waa laba qaybood qolana wax qadaran bay u go-an oo waxoodaa kama badsadaan meesha ugu yar waxbaa u qadaran ugu badnaanna waxbaa u qoondaysan waxaa ka badan ma qaataan qolana waxuma qoondaysnee inta la dhaxlaysee wax loo qadaray markay qaataan baaqigay sugaan qolo saddexaad oo xagga iyo xaggaba geli kartaa jiraan le qur-aanku wuxuu aada u faahfaahiyey qolada waxa qadaran leh ninka wax haay soo wax haray sugaya isaga wax gaara in loo faahfaahiyo uma baahna dadka la dhaxlaysa dadkan la dhexlayninna waa la sheegi doonaa mar hadduu dhaxalka wax ku leeyahay waxunbaa usoo hadhiye wixii usoo hadhuu sugaya halkaasu gacmaha laaban ninkaa de waxaasuu leeyahay uma baahnaba de wixii soo hadha hadduu wax yar yahayna allah kugu anfaco wey wax badan hadduu yahayna laguma qabsan karo wey casabaa la yidhahdaa laakiin fii miiraasi ahli lfuruudi dadka faradka iyo waxa qadaran leh waxay dhexlayaan baa fasalkan ku saabsan yahay acni waxaan ula jeedaa buu ihi alfuruudu sittatu lixda farad ee go-an ee qadaran almadkuuratu fi lqur'aani lagu sheegay wahiya nisfu dad nus qaata wاrubucu dad afar meelood meel qaata wاthumunu qolo sideed meelood meel qaadata wاthuluثaani qolo saddex meelood laba qaadata wاthuluثu saddex meelood hal iyo wasudusu lix meelood hal lixdaa nooc baa jira dad wax u dhexla wahiya furuuddaa lixda ahna marka la isku soo daro licasharatin toban baa iskale soo toddobiyo toban maadan haynin toban baa halkaa soo gashay azawjaani labadii isqabay ninkuna qadaran wax qadaran buu wax ku dhaxlaa haweentuna wax go-aan bay wax ku dhaxashaa walabawaani labada ku dhashay aabbihii iyo hooyadii waalbanaatu gabdhihii uu meyd ku dhalay wa banaatu ibni gabdhihii ay sii wiilashiisu dhaleen walakhawaatu gabdhihii walaalaha ahaa waljaddu awowga waljadaatu ayeeyooyinka walikhwatu walaalaha iyo walakhawaatu min alummi ikhwatu akhawaatu way wada socdaan walaalaha wiilasha ah ama gabdhaha ah ee hooyo aad walaal ku tihiin waa walaalo hooyo wiilal iyo gabdho kala dooni ha noqdaan tobankaasi wax qadaran bay leeyihin qaarkood baa tacsiib ugu darman doonaa faama zawju ninku falahu nisfu xoolaha gabadhu ay ka tagtay xaaskiisa ah nus buu qaadanayaa maca cadami waladin haddii aynan jirin ilmo ay dhashay xaaskaa dhimatay aw waladi bnin waaritin ama ilmaheedu wiilkeedu ilmo ay dhaleen oo dhaxlaya ilmo aan dhexlaynin hadduu jiro oo mawaaniculirtay ku quntay sidii ilmaaan jirin buu lamid yahay haweentu hadday dhimato oo ay ka tagta nin ninku muxuu leeyahay waxaan leenahay nus baa la siin mar marna rubc baa la siin hadday ilmo ay dhasho dhaxlaya jiro ama ilmaheedu ilmo ay dhaleen oo dhaxlaya jiro rubuc buu leeyahay ninkani labadaa marka la soo daro fuqahadu mar waxay kusoo koobaan ereygaa hadday farac waaris ah ka tagto wax iyada ka farcamay oo dhaxlaya rubuc buu leeyahay walahu waxaan leeyahay hadday ka tagtay rubucuu yeelan haddayna waxba ka teginna nus buu yeelan walahu rubucu buu leeyahay maca alwaladi o walaadilibni taas waa ilaahay walakum nisu maa taraka aswaajukum xaas waxay ka tageen rag haddaad tihiin nus baad leedihiin in lam yakun lahuna waladun waxay dhaleen hadduusan jirin waladulwaladkiina waa soo galay fain kaana lahuna waladun haddaysan cilmo ka tagaan falakum rubucu mimaa tarakna rubuc baad yeelanaysaa marna rubuc buu tagaa marka marna wuxuu tagaa nus waa ma xaas ku tiri falaha rubucu bay leedahay iyadu maca cadami lwaladi aw walad ibnin waariin sidii shardigii unbaa xihan ninkii hadduu dhinto oo xaas uu ka tago hadduu ilmo ama ilmo ay sii dhaleen oo farac waarisa ka tagana hadduusan ka teginna ruux bay leedahay walahadtumunu bay leedahay maca alwaladi aw waladi ibni hadduu farac waarisa ka tago ilmihiisii ama ilmihiisu ay sii dhaleenna sumun bay leedahay qaacidadii lidakari mil xadil unsayaynidii way waafaqsanta nusku waa laba rubucoo la isku daray rubucuna waa laba sugunoo la isku daray qaacidatu faraaid lidakari mil xadil unsayayni wey halkaasun bay waafaqsanta hal su-aal baa kuu dhiman in lagaaga jawaabo ninku hal xaasa ka badan hadduu ka dhinta ka hor kii hore su-aasha uma baahnayno haweenta hal nin ka badan ma ka dhiman kartaa sharcan ninkuse laakiin hal sharcan sharcan hal xas ka badan waa ka tegi karaa soo ma say u mid walba maruuc bay qaadan haddaad haa tidhaahdo oo xoolihii afar haween uu ka tegay afartii rubuc ay kala qaataan maxaa soo haray halkaa waxaa ka garatay mid walba rubuc madaxa banaan inaynan ahayn oo xoolihii dad kale hala dhaxlay ayb maxaa la samaynayaa weli zawjatayni labada haweenka iyo watalaati saddexda iyo walarbaci afartuba waxay yeelanayaan maa lilwaaxidati hal mid waxay yeelan lahayd un bay isla yeelanayaan oo min arubuc iyo wasumunia rubca unbaa ka dhexeeya kaabay afar usii qaybsan sumunkaanbaa ka dhexeeyo intay yihiin usii qaybsan way qaybsami weyde waxa keenay ka mid tahay haddii rubucii iyagu uqaybsami waayo xisaabtii dhammayd baa dib loo jejebin xoloo dhantir isku soo celiyo baa dib xisaab jajaba loo samayn ayib waa mal abu aabbaha falahu sudusu buu leeyahay lix meelood meel buu qaataa lix qori xoolaha inta laga dhigo mid la dhaqaaqaa macalibni wabnilibni hadduu meydka wiil uu dhalay ama wiilkiisu uu dhalay uu ka tago waa meydka faraca dhaxlaya waa zakar inuu yahay saas darteed aabbaha markaan joogna maxaynu dhahaynaa haddii uu la joogo maca farcin waariin zakarin qaydkaa dakaraan ku daraynaa zawjiyo zawjo markaan la joognay dakar iyo untaasu mid bay ahaayeen fain lam yakun macahu aabbaha haddaynan la joogin ibnun walabnu bnin aynan la joogin fa casabatun weeye kamaa sayaati qolyaha waxa soo haray qaadanayaan wax go-aan lahayn buu tegi doonaa hadda haddaad tidhaahda halkan aniga naxwe igama gelino fain lam yakun lakun macahu ibnu walabnu ibnin haddaad tidhahda laaxin wey walabnu bnin hamsatulwasliga inaa isku qabatay noqon wa ama alummu hooyo maxay dhaxashaa falaha hulusu saddex meelood meel bay leedahay in lam yakun macahaa hadduuna jirin waladun walaa waladubnin maydka ay dhashay ilmufarac waaris ah hadduunan ka tegin dakaran kaana ha noqdo aw unsaa dhadig labadii dhadigku dooni ha noqdee haddii uusan meydku ka tegin farac waaris ah ko kow walatnaani labo oo min alikhwati wiilal walaalo laah walakhawaati gabdho walaalo laah aynan jirin walaal oo dhan sawaaun kaanuu ha ahaadaan walaalo ashiqaa mid aabbihi hooyo meydka la wadaaga aw liabin ama kuwo aabba la wadaaga ha noqdaan aw liummin ama kuwo hooyo la wadaaga ama isku dhexdar ha noqdaan walam takun ayna ahayn fii mas'alati zawjin wa abaweyni walaa zawjatin wa abaweyni masaladaasoo gaar u iman doontana aynan ahayn ulus bay hooyadu qaadan adu soo ururiyo waxay dhaheen hooyadiibaa habar laleeyahay dhegeyso ilmaa dhintay hooyadiibaa dhexlaysa xooluhu ka tegey maxay ku yeelan goormay suluskaa yeelataa waxaad tidhahdaa dee habar walad weyday maydkii waladkiisi lama hayo walad waladkiina weyday walaalo tacaduda oo laba gaarana weyday ulus la waylacatay ulus isla majirtay dadkaasay ulus kala baxday walad mayd waladulmayiti ma jiro waladu waladihi oo waarisana ma jiro walaalo laba dhanna ma jiraan ulu bay isla mashiiraysaane habar walad weyday walad waladkii weydey walaala tacadudo weydey ulula waa ina catayn marka afareedaas wadaadadeenay kusoo uruuriyeen fain kaana macahaa waladu ilmuhu maydkii dhalay baa la joogo dhaxlaya oo waladu bnin ama wiilkiisa maydka wiilkiisa ilmuhu dhalay baa la joogo dhaxlaya aw isnaani laba min alkhwati waakhawaati walaalo wiilad ama gabdhaha la jooga falaha sudusu sudus bay tegi iyadana halkaa suduskay tegi iyadana aayaddan waxaa lagu tilmaamay aayadda yuusiikum allahu aabbiyo hooyada waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu in kaana lahu waladu hadduu meydkani ilmo waarisa ka tegey hooyadiiyo aabbuhu faradkoodu mid walba sudus weeye laakiin iyagu hal sudus qaybsan maayaane laba oo kale madax banaan bay qaadan hooyadaa la soo reebay fain lam yakun lahu waladu wa wariahu abawaahu faliummihi aulu caruurada kama tegin labada waalid keliya dhexlaya hooyadu ulus bay qaadan aabbahana inta kaleu qaadan lidakari mil xaqi unfayey ulusayn buu qaatay ulus bay qaadata maxaa laga daba yimid fain kaana lahu ikhwatun walaalo tiro gaaray oo cadad gaaray jamac noqday hadduu yimaadaan faliummihi sudusu hooyadii suduskii horaa lagu celin walaalihii tacaduday waa ka ikhwatun ma saddex baa ugu yar mise laba labadu waxaa loo badan yahay inay saddexda la xugun yihiin isnaani famaa fawqahuma jamaacatun ama aqalu jamci isnaani madhabkii aqaado wain kaanad hadday tahay fii masalati zawji wa abaweyni gabar baa dhimatay wax dadoo dhaxlayaba toddoba iyo tobankii waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed ninku muxuu leeyahay nus hooyaduna haddaan ilmihi ilmi ilmihii iyo walaalo tacadudi jirin maxay yeelan jirtay ulus xolihii lix qaybood ka dhig ninka imisaad siin saddex qori baad siisay hooyadana imisaad siin laba aabbaa maxaa u haray qaciidadii lidakari mil xadil untayaynaawey cagsi baad ka dhigtay soo maaha arrintaa wax ka qabad bay u baahantay in la tacdiiliyo oo la isdabamariyoay u baahan tahay magacii uluskiina la ilaaliyo ulus bay leedahay oo ulus bay qaadatayna la dhaho lidakri midlu xaqi lunsayeynina la waafajiyaa la rabaa sida kale udhig nin baa dhintay xaaskiisii iyo hooyadii aabbihii ka tegey wax caruura kama tegin xaasku maxay leedahay rubl hooyaduna hadduusan waxba ka tegin maxay lahaan lahayd ulus iyo rubuc afar qaybood haddaan ka dhigo ulu ma ka baxaa kama baxayo saddex qaybood haddaan ka dhigana rubuciiba waan ka hoos dhacay soo maaha halkan xisaabtii baan tegaynaa seen ugu salaynaa meel ay ka qaybsanto qolo saddex in laga dhigay rabaan qolona afar in laga dhigay rabaan soo sooma saddex iyo afar wax u qaybsama ma jiraa oo dhufsano ay wanaagaan waxay wadaagaan labadan cadad saddex iyo afar waxay wadaagaan u wada qaybsamaan ma jiraa maya maya labadan tiree saddexdaa iyo tirada afar la yidhaahdo meelay uqay tiro ay u wada qaybsami karaan ma jirtaa labadooda ma jirta ayib markay saa noqoto tadaayun way kala fogaatay baa la dhahaa labada tiraad isku dhufan marka saddex afar ku dhufo basha xisaab bayna la gashay soo maartaa labiyo toban labiyo toban maxaa u maxaa maxaa u rubuca saddex suliska way afarta sad afar afar afar sooma saddex saddex saddex saddex dhe hooyadii ruuc bay lahayd soomaalia xaaskii soomaala dhihin ruuc bay la dhaqaaqday hooyadiina waxaa tihi sulus bay lahayde sulus bay la dhaqaaqday afara waa isku imis toddoba labiiyo tobankii imisaa soo hadhay shan hooyadoo afar qaadatay aabihii shan baa usoo hartay lidakari mitl xadilubtayayni miyaan haynaa hooyadu waa inay sulus qaadataa aabbuhuna waa inuu midda kale mid saddexaad dilistayana noqdaan baa lagaa rabaa labadan masale saasaa loo soo reebay hooyada suludkii haddii la siiyo qaacidadii lidakari milu xaddi lumsayayniyaa waa ka bixi qaacidadana masalatu likhwa lium marka laga reebo qaacidada muqtalibka fii baabi alfaraa'id rag iyo dumar maydka u siman labadooduna wada dhexlayaan labadooduna waa la dhaxlayaanoo dad kaloo la dhaxlaya la joogin oo nasab ah waa nidda kelimatulxadilsaynay noqotaa iyadoo waxay ku dhaxlayaan u siman yihiin ama walaalo wada yihiin ama ilmo wada yihiin ama waalid mubaashira wada yihiin xaaladaasaa waxaa timid markay dhacday xilligii cumar bay dhacday waa la isugu yimid marka waxaa la masaladan waa masala shaada weeye hooyadii oo aabbahay u sinaayeen ka wax badatay oo lidakari mid laxadil untayadi noqotay noqon weydey masalada qaacidai faraanka in la waafajiyo wey see loo waafajiye marka dhegeyso wain kaanat min masalati zawjin wa abaweyni aw awji zawjin wa abaweyni aw zawjatin wa abaweyn hadday noqoto halka ishkaalku ka jirana waad fahamsantahay soo maha waa la fahamsan halka ishkaalku ka jiro waan xalinaynaa marka falahaa hooyadu waxay leedahay ulusu maa baqiya inta soo hartay ulukii bacda fardi الزawji aw الزawjati waxaa laleeyahay qofka faradkale inagu casabaan noqonaynaa casabana waxay qaybsataa wixii usoo haray baabulcasabaan isla noqonaynaa casabana lidakari mil xadil untayayni baynu noqon casaba maxay qaybsataa wixii soo hara bacda alfuruuq horta xoolihii hooyadu xaasku lahayd inaga bixi rubicii afar ka dhigo halkeedii bixi imise saami baa inoo soo har saddex baan haysanaayo uluskaagii qaado ulusulbaaqi bacda fardi zawjati ninkiiba waxaa laleeyahay nis baad rabtay xoolihii lix baan ka dhignay war niskaagii saddexdaadi bal qaado adigu hooyi adiga waxaa tahay eh, aabihii waxaanahay casabe lidakari mitlu xadin unsayayni weeye intanaa inoo soo hartay ulukaagii qaado horta ulu ma qaadatay lidakr mlad ma waafajin halkaas waay balaa ulu maa baqi bacda fardi zawji aw zawji wlbaaqi lilabi wey fayakudu zawju fi lulaa anisbu qaadan walaha sudus xoolihii markii la qaybiye qaybta hore loo noqdo sudus bay leedahay liannahu ulu maa baqiya inta soo hartay ulukee isaga ah wlbaaqi lilabi wey wafi taliif suurada labaad ay xaas joogtana taakudu zawjatu rubuca bay qaadan walumu rubuc iyadana hal afarti hal un qaadan liannahu sulusu maa baqiya in sooda sulukeeda isagaa walbaaqi lilabi baa iskale suuradaha labada masalo waxaa la yidhaahdaa karaaweyn baa la yidhaahdaa oo cumariyatayn baa la yidhaahdaa oo hariibatayn baa la yidhaahdaa aslu nidaami miraasi bay ka shaadoodeen dib baa loogu soo dabaalay kaa lagu soo dabaalaya nooc laftiisu daahirkii naskana in la ilaaliyo ulu qaadata magacii baa la rabaa nuxurkiina ulu noqon waa intaa waa masalada alqolaas ama albint mfrada hal gabadh keliya meydku hadduu ka tago nin baa dhintay hal gabadh keliya uu ka tegay falaha niصfu nus bay ku leedahay xoolaha walilbintayni laba gabdhood keliyu ka tegay fasaaidan ka badan laba gabdhood wax ka badan wiilal ma jiraan auluaani saddex meeloo labay qaadanayaan ilahay baa qur-anka wuxuu subxaana watacaala gabadhii wain kaanat waaxidatan falaha nis hal gabadha hadday tahay meydku wuxuu ka tago xoolaha nis bay qaadan hadday laba iyo ka badan gaaraanna fain kuna nisaaan fawqa snatayni labaduna itifaaqa waa lamid bay yihaahdeen falahuna uluaa maa tarak wuxuu ka tagay saddex meelood labay qaadanayaan intaa waadixaan umalaynaya walidinti libni wiilkaagu gabadh uu dhalay oo mid a ah fasaacidan waxaa ka badan maca binti sulbi lmufrada gabadhii aabbuhu dhalay keliga oo keli ah de hal la joogaan asudusu bay leeyihiin lix meelood takmilata uluayni uluaynkii baa loo dhamaystiri suuradan waxaa weeye nin baa wuxuu ka tegey hal gabaroo uu dhalay iyo gabadh ama laba uu awow aabow yahay uu ka tegeyba wax ragoo u dhalay ma jiro gabdhuhu dhalayna waa hal mid keliya laakiin wiilkiisoo dhintay baa hal gabada ama laba gabdho isagana ka tegey gabadhuu dhalay nus bay qaadan hadday laba yihiin maxay qaadan lahayen tan kuwan kalena kuwaba gabdhu u dhalay unbay macnaha ka yihiin iyadii unbaa labadii lagu soo buuxin uluaan bay isla qaadan tan niskeeda iyo kuwaasoo sudisla kuwan laba hadday gaaraan maxay kuwa kala noqon waa u tegi doonaa insha allahu tacaala walaalahaan dhammaynayna marka cashirkeenna awow awowaa isu dambayn doonaa isaga hawshiis waa badan yahay wa ama aluktu lmufradatu shaqiiqa gabadhi walaala say wax ku dhaxashaa iyadana wiil walaala waa casabo wiilkaad dhashay iyo wiilkuu sii dhalayna casabo wey asxaabulfuruud ka mid maaha wa ama aluktu walaasha walaalihii baynu ku qayba u qaybinaynaa shaqiiqa aabiyuhu yaad wadaagtaan liabin aabba keliya aad wadaagtaan liummin midaad hooyo keliya wadaagtaan intaba dhaxalkooda dhegayso wa ama aluktu walaasha almufratu datu ay mid keliya ah hal walaalo wey ashaqiiqatu aabiyuhu yaad wadaagtaan falaha nisfu nus bay leedahay walitnatayni laba fasaacidan wax ka badanna ahulusaani saddex meelood labay qaadanayaan gabadha walaashaa ah markay keligeed ku dhaxlayso sidii gabar keligeedoo dhashay bay lamid tahay nus bay qaadan hadday iyagii laba noqdaan oy keligood ku dhexlayaanna laba dhashoo keligood ku dhexlaya xukunkoodii bay u qaadan wain kaanat min alabi hadday tahay aabba keliya ad gabadha wadaagtaan wax kaloo ku dhaxlayana ma jiro falaha nisu iyadana leedahay waitnatayni bay noqdeen falaha fasaacidan ka badan ulusaani baa usugnaaday hadday gabdhaha ku dhaxlaya ashiqa keliya yihiin mid keliya waa nus laba iyo wixii ka badanna waa ulusayn hadday waxa meesha jooga gabdho walaalahayo aabba keliya ay yihiin halka mid waa nus wixii ka badanna waa sulusayn hadday mid shaqiiqa ah iyo mid liabayiisada dhih tanna waa hal mid tanna waa hal mid walilukti walaal oo min alabi aabbaad wadaagtaan fasaacidan ka badan hal iyo ka badan hadday yihiin kuwaad aabbaha wadaagtaan keliya maca ashaqiiqati almufradati hal gabar oo hooyii aabba kula wadaagtaa jooga war meeshaa gabdhun baa jooga midna aabbihi hoyaad wadaagtaan kuwo kaloo badanna aabba keliyaad wadaagtaan assudusu bay qaadan sidii gabadhaas dhashay iyo taan awowga u ahayd isku ahaayeen bay isku noqon takmilata hulusayni hulusaynkii bay dhamaystirayaan un cumuuman intanna iyadana waxaa uu uruurinaya nabiga alay sala ilahay aayadda mar muxuu ku lahaa in imru'un halaka laysa lahu waladu qof baa dhintay aan wax ilmaa ka tegin walahu uktun gabadh walaashii uu leehay falahaa nisfu maa tarak ukhtadaas ama waa shaqiiqa ama waa liab waayo tan liumma baab kalaa iyada lagu sheegay wahuwa yariuhaa in lam yakun lahaa waladu isagu xoolahoodao dhan buu dhaxli haddaan ilmo la dhexlaya jiri fain kaanat asnatayn gabdhihii walaalaha laba hadday gaaraanna falahuma huluaani mima tarak masalada takbiratu hulusaynka ahna iyadu waa xadiid nabi sala allahu alayh wasalam oo nabiga bintulibni maca bintu sulbi wuxuu uxukumay sudus takbirata hulusayni taa nabiga xukumay calayhi salaatu wasalaam mar hadday taa uu nabigu xukumay ikhwa ukt shaqiiqa iyo ukta liabna sidoo kale taa lagu xukumay walakhawaatu gabdhaha walaalaha alashiqaa in aabbiyo hooyo wanaagtaan maca albanaati gabdha dhashay markay la joogaan casaba tu wey waxaa la yidhaahdaa casaba maca waa inoo iman doontaaye haddii aad laba gabdhoodoo dhashay iyo gabdho walaalahaa ah keliya ka tagto gabdhahaad dhashay hadday uluseynka qaataan uluska soo haray gabdhaha walaalahaa qaadan casabay noqonayaan inta soo hartay qaadata xaaladaas fain fuqidna haddii la waayo ashiqadii falakhawaatu min alabi walaalaha gabdhaho aabbaad wadaagtaan baa booskoodii baaqiga qaadashada geli misaalhu tusaale bintun wa uktun nin baa gabaruu dhalay iyo gabar walaashia ka tegey lilbinti nisfu bay leedahay walbaaqi lilukti intaa soo hartay niskalna gabadha walaashia iskale dad kaloo dhexaysu jiro tusaale kale bintaani laba gabdhood buu ka tegey iyo wauktun shaqiiqatun hal gabadhay aabbihii hooyo wadaagaan iyo waqtu niyaabin iyo gabadh kale aba keliya wadaagaan lilbintayni labada gabdhood asulusaani istixmaarood labay qaadan waalbaaqiina lishaqiiqati taabiyi hooyaa iskale mar hadday casaban noqotay habeenna ka samayso tii kale ka bixi walaa shaya lilukhraa tii kale meesha waxba kuma lahan halkaasa caawa ku daynaynaa insha allahu tacaala hawiinka soo socda horaan horraantiisaba waa dhammayn doonaa baab lfaraa'id warwar badan iyo xisaab badan inaga dambayso caawa warqadana nin baa xaween buu lahaa islaamihiisii mid kamiduu guri siiyey uu lahaa kadibna waa dhintay gurigaa ma la dhaxdi mise maya masaladaa waan soo marnay haddii uu xilligii sixada caafimaad qabay markuu siinayey lagana guddoomoy la wareegtay iyadaa iskale saasaynu kusoo marnay haddii uu siiyeyna la wareegin dhaxalkay geli hadduu xilliguu siinayey uu xanuunsanayeyna wasiyada waaridka loo dardaarmo idnul warasay ku xiran tahay xaaladahaasaad fiirin kadibna dee waa xaaladaan qiimaysnayn faahfaahsanayne adigaa xukumi wabilaahi tawfiiq masalada waa masalada dembiga iyo jawrka masaladana waa sixada saxa waa casaawo haddii uu haweenkiisa mid kamida xoolo siiyo innaga hadda waa samaynaa markuu islaam labaad guursada soo masayrti masayrtir soo bixiy soo masayrtir ma bixiyaan raggu markuu mid labaad guursado so xoolo dheeraada islaam la siinayo maaha xoolahan uu siiyey qismada cadaaladdu tan wuxuu siiyo tan inuu siiyo wey laakiin hadduu mid isagoo caafimaad qabo xoolo siiyo oy ka guddoonto waa jaa-izu tasarufi xataa carruurta waa lamid saxa milkigii wareegaya wacasa meeshuu ajir ka raadinayay isagu mukhaalafa sharci uu sameeye waa dambaabaya walidaalika nabigu nucmaan ibnu bashiir markuu yimid wuxuu ku yidhi qof kale oran markhaati gasho anu jawrka markhaati kici maayo ma asaxaysa caiyadaadu ma dhihin wuxuu ihi jawr weeyo ka markhaati noqon maaye cid kale markhaati gasho isagiibaa qaladka dareemay oo markaas dib ugu noqday marka caiyadu arkaantii tasarufka uu ku ansaxayo way dhamaystiranta laakiin marad hadday tahay min jinsi wasaaya bay geli ijaazat warka shaaficiyaan ka hadlaynaa sheek ibnu taymiya xadgeli wey shaaficiya ka hadlay raxmatullahi tawfiiq annaga waxaan idhi waxaan nas lahayn shaaficiyaadna wixii nas maxaa tiri ma habeen ma fasaxayso kaanirimaa shan habeen ka badan dadku ma adkaysan karaane labadan habeen dee jumcaya khamiis waxaa laga yaaba markaas muxaadara inay gasho marka toddoba isku bixisa ay noqoto marka waa ina safir insha allahu taala bilahi tawfiiq sheekh cumar sheekh cumar annaga shaaficiyaa nahay waxaan nafcad lahayn Thank you. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ku codsanaynaa walaalaha muslimiinta berri salaada subax masaajidka qeybta weysada iyo qeybta musqulaha oo la xiri doonaa ee lagu soo talagelay weyso cilad farsamo oo ku tegi masaajidka qeybaha hoose baa biyo ku shumayaan oo sanada ay joogno qeybta waysada iyo musqusha bay biyuhu ka tegayaan qaybaha hoose ee dukaamada iyo meelaha iskuulaadka biyuhu ku dhacayaan marka nimanka farsamayaqaanada marka waxay noqotay in balbiyaha la joojiyo si loo ogaado cilada meesha ay ka marka insha allah bilgeedka hore baa la ogaan doonaa marka wixii dhulka loo gaaro waa la fooyaa waan loo fiirsan doonaa subaxna la isticmaali doonaa salaada subaxku bay tahaan masaajida ayagoo marka yaa kusoo tegay barakallahu fiikum